بمجتهد فقها وبرهانا تراه مطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعدها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واتقا يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa kitaabkeeni matnu abi shujaac ama alghaayatu waltaqriib ama mukhtasaru abi shujaac darsigeeni sagaalaad ayaa maanta gelinaa insha allahu tacaala faslun fi zakaati dahabi walfida dahabka iyo fidada qalinka sakadoodii sheikhu wuxuu yihi raximah llahu tacaala wa nisaabu dahabi dahabka sakagoyskiisu cishruuna mithqaalan waa labaatan diinaar dahabku wuxuu ka sakagooyaa labaatan diinaar wa fiihi labaatanka diinaarna waxaa ku jiroo la bixinayaa rubucul rubucul cushri rubucul cushri waxaa loo yaqaan shaygii markii toban loo qaybiyo meeshee shaygii markii toban loo qaybiyo meel ka mid ah afar markii loo qabiyo xabaddaas ayaa rubucul cushri la yidhaahdaa wa huwa labaatanka mithqaal ama labaatanka diinaar rubcul nisfu mithqaalin waa mithqaal heeh haafkiis weeye wamaa zaada wixii kordhana bixisaabihi xisaabtiisa ayuu la imaanayaa wey wixii kordhana muxuu la imaanayaa xisaabtiisa sheikhu wuxuu yidhi dahabka labaatan diinaar hadduu gaaro ama labaatan misqaal almisqaalu wadiinaar waa halxabo wey labaatan diinaar dahabka hadduu gaaro waxaan leenahay dahabkaasi wuxuu gaaray seka goys marka labaatan diinaarta waagi hore diinaar baa la isticmaali jiray hadda waxaa la isticmaalaa garaam soo maa markii labaatan diinaar garaam loo rogo maxay noqon kadhaa culimmadu waxay yihahdeen raximahum allahu tacaala ee halka diinaar soo dhawaada ardayay soo dhawaada xagee usii fogaanaysaan meeshaan soo fadhiista labaad halka diinaar ama halka mithqaal markii garaam loo xisaabiyey wuxuu noqdaa afar dhibic labaatan iyo shan garaam afar dhibic labaatan iyo shan garaam halkii mithqaal waa intaa afar dhibic labaatan iyo shan garaam marka dee labaatan diinaar afar dhibic labaatan iyo shan garaam ku dhufo maxaa kuu soo baxaya siddeetan iyo siddeetan iyo shan garaam baa kuu soo baxaya marka dahabka aad haysatid hadduu siddeetan iyo shan garaam gaaro macnaheed waxay ka dhigan tahay hee labaatan midqaal buu u dhigmaa sekadiina waa ku waajibtay shuruudiina la soo eegayaa qofka haysta inuu muslim yahay inuu xor yahay inuu asagu leeyahay mulkitaam ah in magaa sanad soo wareego suma jeedid iyo nisaab inuu gaaro marka inuu nisaab gaaro waxaa ku ogaanaysaa inuu sideetan iyo shan garaam noqday markaa siddeetan iyo shan garaam uu noqday bixintii baa lagu imaanaya maxaan ka bixinaa sheikhu wuxuu ku yihi rubuucul cushri ka bixi rubuuculcushri saddex siyaabood baa u xisaabin kadhaa rubucul cushri maxuu xisaabin kadhaa saddex siyaabood shiikhu hadda wuxuunu xisaabiyey labaatan diinaar diinaar ahaantaas labaatanka diinaar rubcul cushrigeedii marka hore waxaad samaynaysaa labaatanka diinaar toban u qayba horta maxaa kuu soo baxaya labaatan diinaar markii toban loo qaybiyo waa laba soomaalin labadaas afar u qaybi haddana waa zero bonty five eber dhibiic shan marka labaatanka diinaar rubul cushr waxa u ah hee oo ah nisfu mithqaal yan halka mithqaal hadda waxaan xisaabayna waa labaatan diinaar somal labaatan mithqaal baa xisaabayna labaatan mithqaal waa labaatan tiro labaatan xabo wey haafka marka muxuu noqonayaa nisfu mithqaalku waa saas markuu shiiku kuu soo saara hadda haddii lagu dhaho marka suuqaa tegtid dahabkiaada haysatay ama lacag baa haysataa tusaale ahaan bangiga ku taalla waxaa rabta inaa ogaata hadda meesha lacag kuma lacagtii doolarka iyo shan soomaaliya kuma taal laakiinse laynkan soo gelaysaa waa fahamtay soo maa haddaad lacag haysatid oo aad tiraahdo mise ka goysba mise ma aha tusaale ahaan shan kun baa haysatay muddo sanad ah sanad baa kusoo wareegay mulkitaama weeyaan akoon bay kuu taalay waxaa lagu yidhi saka weeye sakay gaadhay waa hubsanaysa waxaad leedahay see ku hubsadaa siddeetan shan garaam baa beys u ah suuqaa tegaysaa garaamku inteeyaa baa leeda garaamka daabka intee yaa toddobaatan iyo labo wuu qaaliyooba eh? lixdan iyo siddeetan iyo shan garaam afar dhibic labaatan iyo shan garaam soomaalia horta afar dhibic labaatan iyo shan garaam ku dhufo labaatan diinaar siddeetan iyo shan garaam suuqa tag garaamka tusaale ahaan waxaa la yidhaahda suuqa ku xir suuqay ku xirantahay yaa waxaa lagu yidhahda tusaale ahaan garaamkii waa lixdan dollar tusaale tusaale ahaan siddeetan iyo shantii garaam lixdan ku dhufo shan kun iyo boqol adna maxaa haysatay shan kun waxaan leenaha markaas shantaa kun hee hee sakin ma ku waajibta kuma waajibin maxaa yeele sakin maxay ku waajibsan kun iyo boqol waa haddaan lixdan ku dhufan marka suuqaad tegaysaa tusaale ahaan garaamkii wuxuu noqdaa konton doolar haye kontonka ku dhufanaysaa siddeetan iyo shan waa afar kun laba boqol iyo konton marka shantii kuna haysta maxaan leenaha sakaahee gabdhuhu ay la socdaan ragum ay la soctaan idin maxaan ku waajibtay sidee ka ogaatay sideetan shan garaam baa garaamka garaamkuu xujooga ku dhufsanaysaa kadib waxaa isku eegaysaa lacagta ku soo baxda iyo taa haysatid shantii kun waxaa noo soo baxday marka inay sagagoys tahay sidee uga bixinaysaa saddex siyaabood midkood baa isticmaalaysaa si rubuculcashir rubuucul cushri caadiya shantii kun inaa u qaybisi toban meelood shantii kun toban meelood u qaybi toban meelood u qaybi meeshii waa shan boqol soo maahayn shantii boqol usii qayba afar meelood boqol iyo labaatan iyo shan shantii kuna haysatay waxaad sike lagaaga leeyahay boqol iyo labaatan iyo shan doolar warkaa ma ku dhacay sidaa waa u qaybin kadhaa maxaa kaloo u qaybin kadhaa si kale shantii kuna haysatay calatuul afartan inaad u qaybisidba shantii kuna haysatay hee calatuul afartan u qaybi boqol labaatan iyo shan taas aydan kusoo bixi kadhaa maxay kale kusoo bixi kadhaa boqolkiiba labiyo bar baa la yidhi soo maaha yah xisaab ahaan marka loo dhigan waa boqolkiiba labiyo bar baa sakadu ku waajibaysaa bes shantii kuna haystay boqol u qaybi boqol u qaybi wixii soo baxa ku dhufa labaiyo bar warkama ku dhacay boqolkiiba labiyo bar saas ku noqon kadhaa marka saddexdaa siyaaboodba sekadii waa ku imaanaysaa wamaa zaada wixii ku kordhafa bixisaayo muxuu ka wadaa hal doolar hadduu ku soo kordho xisaabtu bay isbedelaysaa shan kun hadday haysatay shan kun iyo hal doolar hadday noqotay xisaabtay kasoo muuqanaysaa maxaa yeelay waqsi ma leh lacagtu waqsi ma leh yaa waqsi lahaa waqsi xoolihii baa lahaa shan ilaa iyo toban waqti maxaa loo yaqaana intaa geela shan qaalmood ilaa toban qaalmood inta udhexaysa waqsi baa la dhahaa hal neef ariyaa la bixinaya mar walba soo ma ahayn amaa lacagtu waqsi ma laha hal dolar hadduu kusoo kordho xisaabtu way isla bedelaysaa xisaab buu la imaanayaa cusub wa nisaabul warq waa fidadii fidadan sakagoyskeedan haddaa fida haysatid ki hadda dahab haysatid waay haddaa fida haysatid sakagoyskeeduna miataa dirhamin waa laba boqoloo dirham laba boqoloo dirham waay dirhamkii marka dirhamka fidadaahi wuxuu u dhigmaa laba dhibic sagaal boqol toddobaatan iyo shan laba dhibic sagaal boqol toddobaatan iyo shan garaam waa halka dirham laba dhibic hee sagaal boqol iyo yani two pointy eh, nine seven five laba dhibic sagaal boqol toddobaatan iyo shan garaam buu u dhigmaa halka dirham intee dirham haysataa marka adugu fidadu intee kusoo geysaa baan idhi miataa dirhamin laba boqol ku dhufa laba boqol markaa suu garaam kugu soo baxo maxaa kuu soo baxaya shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam fidadii intaas ka soo goynaysa ayaduna dahabka markaas u rognay garaam waa siddeetan iyo shan garaam fidada marka garaam loo rogana shan boqol iyo sagaashan iyo shan marka haddii aad fida haysato waa laga hadlaya yaa haddaa fida haysato yaa maxaa samaynaysaa waxaa fiirinaysaa shan boqol iyo sagaashan garaam inay dhan tahay kale hadday dhan tahay sagagoys waa haddaysan dhammaynna sagagoys ma aha marka hadda fiday dahab intoona hadda lama isticmaalo wixii lacag quseeya waxaa fiican inaad dahabkii miisaankiisa aad mariso sideetan iyo shantii garaam wixii fida ahaan kugu soo baxo alla uu ku siiyana fidadayaa ku xisaabinaysaa laakiinse wixii lacag ah oo dahabkii fidada ka soo haray waxaa fiican leynkii dahabka in la mariyo hee sideetan iyo shanta garaam beys looga dhigo la yidhaahdo suuqa intee ka joogaa wa fiihi nisaabkii magaranaysaa fidada oo labada boqol oo dirham ahaa ah, asna waxaa laga bixinayaa rubcul cushri rubcul cushri laga bixinayaa rubcul maxaa laga wadaa haddii lagu dhaho laba boqol oo dirham rubcul cushri ka bixinayta macnaheedu labada boqol labada boqol toban meelood ka dhig meeshii kuu soo baxday afar qeybood afartaa mid ka mida weeye waa shan bushio muxuu yidhi wahuwa khamsatu daraahima waa shan dirham dee laba boqol markay ku tahay isoo qabo toba meelood u qaybi afar usii sii qaybi marka laba boqol toba meelood loo qaybiya labaatan soo maa labaatankii afar meelood ka dhig waa afar shanaad shantaas ayaa rubucul cushir la yidhaha shantaa maxaa la dhahaa rubucul mila socota waaya walaa tajibu kuma waajibayso fi lxuluyi dahabkii laisu qurxinayey oo gabdhuhu isu qurxinayeen ama fil xaliyi baa fiican in loo dahabkii laisu qurxinayey almubaaxi ee bannaanaa yaah sakaatun wax sakaa lagama rabo wax sakaa lagama rabo shiikhu marka muxuu ku bixi laba tilmaamood buu ku tilmaamay dahabka aan sikada laga rabin kow alxaliyi dahab keliya fiddadiina ba ku jidhaay alxaliy almubaax waa soo maa marka fi lxuliyi almubaax kow waxaan waa in wax laisku qurxinaya uu yahay labo waa inuu bannaan yahay gabadhii waxay dhci kartaa waxay isku qurxinaysa haddana inuu israaf yahay soo maa oo tandhaaf uu yahay meeshii intii macquulka isticmaal lahayd in ka badanay isticmaalayso waxaa dhici karta waxaa qurux ay yihiin inay xaaraan yihiin ninkiibaaba dhiga soo xidhayba iyo jijimo dahaba iyo sagoo qurxin maaha wuxuu laakiinse maxaa weye mubaax miyaa muxaram marka labada tinaado qabso faahfaahinta insha kitaabka ku tegi doonaaye dahabka laysku qurxinayo ee mubaaxa ah buu ku yidhi shiikhu zaka lagama rabo warkaama ku dhacay maxaa yeelay isticmaal buu galay muxuu galay isticmaal buu galay waka ah halkaasna shiikhu wuxuu meel ku saaray dahabkiiyo fidadii saasaa u qabanaysaa marka iyadana wixii lacagana waa soo sheegnay sida loo xisaabinayo faslun fii zakaati zuruuci wathimaari dalagii iyo mirihii soo go-ayay sakadooda wa nisaabu zuruuci dalagii soo go-ayay sakagoyskiisu iyo wathimaari midhihii magaranaysaa soo go'ayey sekagoyskoodu khamsatu awsuqin waa shan ratirar shan ratirar weeye wisqigu marka waa boqol iyo labaatan iyo laba dhibic afar kilogaraam intaas baa ku dhufanaysaa shan waxaa kuu soo baxaya lix boqol iyo labiyo toban kiilogaraam xoolaha kuu soo go-ay hadday intaa yihiin waxaan leenahay isaga kuu waajibtay wisqigu lixdan suus buu u dhigmaa suuskuna waa laba dhibic zero four kilogaram lixdan markii intaa lagu dhufto hal suus baa waxaa hesha hal wisqi shan baa kusii dhufanaysaa marka ah kadib waxaa kuu soo baxaya lix boqol iyo labiyo toban isku meel bay isugu imaanaysaa marka shiikhu wuxuu yidhi wahiya shanta suusi alfun wa sittu miata eh, ridlin baqdaadiyin waa kun iyo lix boqol oo rodal oo bilciraaqiya oo ciraaqiya dee marka hadba culimmadii markaa joogtay booskee suuqa wixii lagu shaqeynaya bay keenayeen shiikhuu suus buu kuu sheegay oo tii hore ahayd kadib wuxuu yidhi cidhaaq meesha layidhaha markii la joogo shanta suus waxay u dhigantaa kun iyo lix boqol oo rodal war markaan ku dhacay marka rodalka laftigiisu halka rodal wuxuu u dhigmaa saddex boqol iyo siddeetan laba dhibic shan garaam buu u dhigmaa saddex boqol iyo siddeetan laba dhibic shan kun iyo kun iyo lix boqol hadaa ku dhufatid lix boqol iyo labiiyo toban kun baa soo baxaysa kadib waxaa qaybinaysaa kun saa xisaabta kilogaramka oo dhigtid lix boqol iyo labayo toban kilogaram bay noqonaysaa waaya wafi wamaa zaada wixii ku kordhaana bixisaabihi xisaabtiisa ayuu wataayo kiiladii ku kororta ama saacii ku kordha ama wisqigii ku kordha isna muxuu la imaanayaa xisaabtiisa yacni wuxuu ka wadaa shiikhu xisaabtii ka baxaysay lix boqol iyo labaiyo toban kilogaraam ka bixi mayso lix boqol iyo labaatan kilogaraam maxaa wax ku kordhaya kilograamyada ku kordhay maxaan leenahay xisaab dheeriyey wataan markaa waa ku dhacay soo maaha wa fiiha waxaa laga bixinayaa markaa mar haddaa soo heshay ninkii ku yimaada beerta uu ku yidhahdo nin beerteeda waxaa ka soo go-ay shan boqoloo kiilo oo timira ah. maxaa dhahaysaa waxaa lagu eegayaa sekadii negoosiye inka oo usoo fiilisay shan boqol iyo lix boqol labiy yaa badan lix boqol labiy toban maseke goyskaa badan shantii boqol waxaa leenahay shiikhow seka laguma lehe xoolahaaga iska intifaacso wuxuu yidhi niyo waxaa iisoo go-ay toddoba boqoloo kiilo garaam oo timir ah tusaale ahaan markaa u eegnay sekada maxaa soo baxday in hee in ay ku waajibtay soo maahan hayee xisaabteeda iga bixi buu kugu yidhi waatan xisaabteedii wa fiiha waxaa ku jira oo saka ahaan looga rabaa in suqiyad haddii lagu waraabiyo beertaas bimaa isamaai roob haddii lagu waraabiyey aw isayxi ama daad uu maray oo biyihii tandhaafka ahaa ay dul mareen meesha doonaan ka yimaadaane seexaas lahaan tugi webiga markii la xiro biyaha intuu buuxsamo korkiisa soo baxa seex bay noqonaya laakiinse biyo kastoo meesha maraya oo dhulka dushiisa maraya seex baa la dhahayaa marka biyihii soconayey oo minallaahi ka yimaaday oo iska soconayay hadday beertii mareenoo saa ku waraabsantay markaas de bini aadam shaqadiisa laguma waraabin soo maah alla cushru baa laga rabaa toban meelood meel baa laga rabaa toban meelood meel baa laga rabaa warkaa waa ku dhacay soo maah waaya oo ninkii toddobada boqol oo kiilo garaame usoo gooday markii la hubsadayna eh, beertiisa wax asaga shaqaa ay ka gashay waraabinta aysan jirin roob baa ku da-ay roobkii buu ka faa'iidaystay maxaan leenahay cushri iska bixi yacnii toddobada boqol oo kiilo garaam toban meelood u qaybi meel ka mida ah ayaa hee bixinaysaa cushrigu waa sidaas muxuu bixinaya markaa toddoba boqol toban meelood u qaybi toddobaatan kiiluu bixinayaa macnuhu waa intaa keliya waa in suuqyada haddii lagu waraabiyey biduulaabin haddii lagu waraabiyey qalabkii waraabinta biduulaab waagi hore waxaa jiri jiray meeshka meesha hadda motoorka uu wax wareejinayo xayawaan baa wax wareejin jiray biyahan ceelka waxbaa la isugu xirayaa xargo neef eh, lo ah ama neef geelabaa meel magaranaysaa lagu soo xirayaa geesaha loo gelinayaa muxuu ahaa qalabkii uu ku jiidi lahaa ilaahay maantuu la wareegayaa duulaha marka waxaa la dhahaa xayawaanku wuxuu la wareegayo marka wareega xayawaanku wareegayo xargihii baa isdhaafaya ceelka biyihiisa marka waxaa soo saaraya hee wareega xayawaanku wareegaya ayaa hee soo saaraya biyihii duulaab baa la yidhaahdaa marka hadda meeshii xayawaanka motoor baa bedelay deenimadaa loo shidayaa dena biyay soo saaraysaa marka meesha deenimada waagi hore wax jiri jiray xayawaanaa lagu xiri jiray markuu neefkan wareegaba biyihii baaldarooyadii baa biyihii soo daraya marka duulaabaya waa qalabkii lagu waraabinaya beerta oo xayawaanku wareejinayay wa in suqida haddii lagu waraabiyo biduulaabin tii uu xayawaanku wareejinayay qalabkii uu xayawaanku rogayey haddii lagu waraabiyey aw nadxin ama biyo la soo raray lagu waraabiyey xayawaanha lagu soo raro neefgeela ha soo raro biyaha lagu soo qaado dhaandee baa laga wadaa nadx waxaa weeye biyo lasoo dhaamiyey ama neef geel ha soo dhaamiyo ama neef lo ha soo dhaamiyo biyahaas yaa haddii lagu waraabiyey hadda tuubooyin baa soo qaadayo kharash baa gelaya oo ceelkii baa laga soo dhaaminaya soo maa yaa aw nadxin ama biyo lasoo dhaamiyey lagu waraabiyey markaa shaqa bini aadan baa ku jir oo howl baa ka martaye nisful cushri cushrigii haafkiis baa laga rabaa haye toddoba boqol cushrigai toddobaatan baa soo maahayn todobaatan laba u qaybi markaa soddon iyo shan kiilo garaam baa laga rabaa markaa markaa ma ku dhacay saasaa u qaybsanaysaa w nisful cushri macnu waa sidaas waayahay halkan idinku joojiyay idinka yah fasluma bilaabaya soo maa ha saas baa saxan baa moodaa hay kitaabtii waaweyn ee asalka ahayd oo sharxi iyo xalaysugu joogaan wuxuu ku daray ka waran haddii roobkiina ay waraabiyey shaqo bini aadanna ee gashay haddii labada la isugu daray ka waran marka masaalo faahfaahin dheer u baahan wey kitaabta kale ugu tegi doona faslun fii sakaati curuudi tijaarati ganacsigii qalabkii ama alaabtii ganacsiga gashay sakaynteedii dukaanku markuu kuu furan yahay laba mid laba qaybood buu ugu jiraa guriga dhisan oo alaabtu dhex taallo yah iyo gaariga alaabta kuu soo qaaday oo kuu keenaya iyo iyo alaabta meesha taalla guriga kuu dhisan sekada kuma jiro gaariga kuu shaqaynaya alaabta kuu keenaya sekada kuma jiro sekada la sheegayahay curuudka layidhahdo tee alaabta ay gadayso meesha taalla yah ayaa curuud tijaara la yidhaahdaa ninkii wuxuu leeyahay meel gawaarida lagu gado gawaariraas maxay noqonayaa curuud jaran maxay yani shayga beec iyo shiraa uu ku dhacayo oo uu ninkani leeyahay oo uu kala bedelanayo oo ribaxa iyo faaiida ka raadinayo shaygaas ayaa maxaa la dhahaa curuud tijaara la yidhaahdaa waaya sheikhu wuxuu yihi raximahullah wa tuqawamu waa la qiimeynayaa curuudu tijaarati ganacsigii alaabtii gashay ganacsiga waa la qiimeynayaa cinda aakhiri lxawli xawlka iyo sanadka dhammaadkiisaa la qiimeynayaa maxaana lagu qiimeynayaa bimaa lacagtii baa lagu qiimeynayaa ushturiyad lagu soo iibiyey bihii isaga lagu soo iibiyey dawaagii hore shiikhu dahab iyo fidi ahayd shiikhu marka wuxuu leeyihi haddii dahab lagu soo iibiyeyna hee markii la qiimeynayo xisaabteeda la xirayo sanad marku dhammaado dahab baa biis looga dhigayaa haddii fido lagu soo iibiyeyna dirham iyo lagu soo iibiyeyna markii xisaabteeda la xirayo maxaa lagu dirham hadda labada midna kuma soo iibsano marka maxaa lagu xisaab xirayaa labada dahabkaa isaga xisaab xiranaynaa qiimihii dahabka siddeetan iyo shanta garaam ayaa loo bandhigayaa markii gudkaankaaga aad xisaabsato inta uu doolar noqday waxaa bees ooga dhigaysaa hee dahabkiibaa bees ooga dhigaysaa warka waa ku dhacay soomaa maa waxaa la leeyahay siddeetan shan garaam ma goysaa mise ma goyso halkaas kasoo bilaabaysaa waaya wa tuqawamu waa la qiimeynahayaa curuudu tijaarati baa la qiimeynayaa cinda aakhiri alxawli sanadka gebagabadiisa ayaa la qiimeynayaa oo xaggaa maxaa ku baxay qofkan kabar yar buu iska furtay hadduu rabo kabarkii yarka ahaa waa shan boqol oo doolar asagoo dhanba kabarku wax ku furtay shan boqol weeye markii ku dhammaaday kabarkii waxaa saarnaaba toban kun dukaan weyn buu dallacay oo toban kun buu noqda waaye xagga marka maxaan leenahay shiiku markaa bilaabaysa bahasha lacag sideetan shan garaama laeg kumaadan bilaabin isaga kuuma waajibte kuuma waajibin la dhihi mayo fahamteen soo maa qofku markuu ganacsiga bilaabayay tiro uu doonaa ku bilaabo xaggaa laga soo eegi kun shilin hadduu ku bilaabay shaqo ku taalmaa adig haddaad sikada xisaabinaysa waxaa la leeyahay markaa aad xisaab xidhay oo macaawa maanta ah oo sanadku soo wareegay maxaa kuu yaalla meesha taasaa la qiimeynayaa la xisaabinaya waxaa la leeyahay ku dar ka jar wixii soo baxa ayaa xisaabta magaransikada bes looga dhigayaa haddii la egtahay haddii kalaba wayukhraju min dalika markii la xisaabiyo oo xisaabta ay soo baxdo wa tuqawamu waa la qiimeynahayaa curuudu tijaara la qiimeynahayaa cinda aakhiri alxawli sanadka gebagabadiisii bimaa shay baa lagu qiimeynayaa ishturiyat lagu soo gaday bihii shay bimaa lacagtii baa dhahaysaa ishturiyad lagu soo gaday bihii curuudka lagu soo gaday alaabtaas markii aad hubsatay marka dukaankii in zakakoos uu noqday dukaankii markii la qiimeeyey waxaa taal badeeca dhan toban kun oo doolar maxaan leenaha toban kun hee ma magaanu isma gaadhin ismaaciil haye way gaadhi baan leenaha haddaan markii hore bees kasoo dhignay sideetan iyo shan garaam oo dahaba ah, garaamkiina uu yahay konton tusaale ahaan marka ma ku dhacay way gaadhay soo maa kadib waxa haye shiikhoo ka xisaaba haddaba maxaan bixinaa xaggaa marka marki la marayo alaabta meesha ku taala qayb kamida si kaahan loo bixin mayo fahamta soo maahan sheekh diracyadii shiidka ahaa qayb bixi ma jidho maxaa la bixinayaa tobankii kun aan ku qiimaysay ayaa ka sakeenaysaa tobankaa kun baa ka sakeenaysaa oo leenahay toban kun u qaybi markaa haababkii sekada loo bixin jiray wa waa laga bixinaya midaalik rubucu lcushri sidii dahabkii oo kale ayaa maxaa maxaa laga bixinayaa qiimihii meesha yahay rubuculcush baa laga bixinaya yani xoolaha meesha yaalla waxaa loo qaybinayaa saddex eh, toban meeloodoo meel meeshaasaa afar meelood asdhiya tobankii kun kunabakhaarka kuu saarnaa waxaa loo qaybinaya tobankii kun afar meelood waxaa ka wadaa toban meelood meeshii waa intee wey meeshii waa boqol toban kun meeshii intee tahay meeshii waa boqol soo maahan boqolkii afar meelood ka dhig markaa yah shuculcushrigii wakaa toban kun waa khaldan waa khaldan ya toban kun afar meelood u qaybi waa kun kunkii afar u qaybi markaa boqol iyo labaatan iyo shan miya laba boqol iyo konton laba boqol iyo konton door baa lagaa rabaa waa dhiibaysaa hal iyo qabta sekadeedii waa yani adaan haysto deen lagu leeyaha weeye marna lagaa cafin m xalkaa marka ku dhaafay sharcigu tijaara xagga muxuu gelayaa macdantii lasoo saarayay ee dahabka fidada ahayd macdan oo dhan maaha wamaa kii istukhrija lasoo saaray min macaadini dahabi gododkii dahabka laga soo saaray iyo walfidati gododkii fidada gododkii fidada ee dahabka laga qodeeyey dahabkiiyo fidadii laga soo saaray yukhruju waxaa laga bixinayaa minhu kaa xaggiisa alrubuuculcushri baa laga bixinayaa rubuuculcushri baa laga bixinayaa filxaali markaasaa la bixinayaa la sugmayo sanad inuu u buuxsamo waa hadduu nisaab gaaray wamaa kii yuujadu ma garanaysaa la helay oo min arrikaasi duugkufaareed ahaana fa fiihi kaa waxaa ku jira buyi alkhumuusu shan meeloodoo meel baa la bixinayaa filxaali markiiba si guud waxyaabaha eh, curuud tijaarada iyo eh, macdinka iyo iyo rikaaska saddexdaasba fi nihaaya asmaantay soo gelayaan markaa ma ku dhacay markaan hadda aan sheegaynay eh, sikada in laga bixiyo sideed meelood maxaan ku darnay keliya yaa maxaan ku darnay sideed meelood yaa xasuusta sekada waxaa laga bixiyaa sideed meelood sideed qolna waa la siiyaa haye sideed meelood maxay ahayeen alibilu albaqaru walghanamu aldahabu walfidatu aldahabu walfidatu azuruucu wathimaaru hmm? alibilu walbaqaru walghanamu soo laba saddex ma ah aldahabu waalfidatu azruucu wathimaaru haye yah ma jirdho cudurjaalib xabad baa maqan sheega rikaasi curuur tijaara iyo macdin kuma jidho alibil waalbaqar waalghanam haye mawaasho intaa dee al ebil walbaqar walqanam waa mawaashi soo maa haye alibil walbaqar walqanam aldahab walfida alzarcu walnaklu walcinabu la kala qaada alzarcu walnaklu walcinabu agama fahamteen maxaa sideed bay ka hojtaa sekadu kow alibil walbaqar walqanam saddex soo maah adahab walfida kam maxaan ka dhiman sideedii saddexda kala fuji marka azuruuc alxabaah annaqlu walcinabu sideed may curuudkii may macdinkii may rikaaskii hadda markaan curuud soo mirino maxaan ku qiimeenna thaminkaa ku qiimeenna soo ma aha hadduu fida yahana fida lagu qiimeena hadduu yahay meesha fiiri wuxuu ku yidhaahday muxuu yidhi bimashturiyad bihi wixii lagu soo gadaa lagu qiimeynaya curuudkii xagga maxaa ka fahamta marka fi nihaaya qiimaha waxaa lagu fiirinaya dahabka iyo fidada sax markiise ka laga bixinaya ruucul cushrigii dahabka oo kala laga bixinaya xagga marka maxaa fahamtay dahab walfida buu hoos galay rikaaskii macdanta la sheegayana waa macdan lasoo saaray oo dahab iyo fida ah ayaduna maxay tahay macdanta la sheegayo macdan kale ma aha waa fahamtay soomaa marka maciinta lasoo hara dahab iyo fida hadday tahay laftigeeda xagee gelaysaa dahabkay fidadii bay gashay oo hore aan soo sheegnay rikaaska la sheegaya oo dadkii hore oo gaalada ahaa intay dhulka ku aaseen kadibna dad dambe ay heleenna xoolo nooc kastaa maaha ee waa rikaas ah dahab iyo fido marka soo uruuri dahabkii iyo fidadiiba waxaa isugu imaanaya lacagtii caadiga ahayd rikaaskii iyo iyo macdankii warkaama ku dhacay saasaa marka waxaa laga soo qaaday alathmaan wamaa kii istukrij laga soo saaray min macaadini dahabi laga soo saaray dahabka goobihii dahabka macaadin waxa weeye gododkii dahabka laga soo saaray iyo walfidodkifidada laga soo saaray yukhraju minhu rubucu lcushri fi lxaali markaasa wax laga bixinayaa haa rubuculcushri laga bixinayaa waa kaa usmacnu ninkan waxaa usoo markii meeshii uu qoday boqol kiilo dahaba buu ka hela sikadu maxay ku baxaysa yaa sikadu maxay siddeetan iyo shan dahab caadiya ka dhig boqol kiilo oo dahaba soo maahayn sideetan iyo shan garaam oo dahaba ah. waayahay boqol kiilo dahab waa la fiirinaya haddii sikadii goysay waxaa la sameynayaa waa laga bixinayaa haddii sikadii goyna laga bixin mayo saasoo kale wey macnuhu wlfidati yukhraju minha rubuc lcushri ayadana fahnoomna mashuu muxuu yidhi fi lxaali markaas baa la bixinaya xagga maxaa ka fahamtay markaa macaadintu ma lahan hee xawl malaha xawl malaha yaa xawlla keliya lacagtii caadiga ahayd iyo curuudu tijaaradiiba maxaad leedahay xawl leh wakaa wamaa kii yujuudu la helay min rikaas rikaas xaggiisa ah fa fiihi lkhumus baa laga bixinaya shan meelooduma filxaali markiiba rikaasku waxaa weeye markaa dafiinul jaahiliya bay yidhaahdaan culimmada fiqigu dafiinul jaahiliya duugkufaareed yacni carabtii muslimiinta ahayd carabdii carabtii nimca laga soo saaray wixii ka horeeyey wixii la aasay yah oo gaaladu intay aastay kadib waa damba la helay ayaa waxaa la yidhaahdaa rikaas la yidhaahdaa qolaa heshay marka taas markay heshay waa la fiiriyey calaamadii dadka horea ku yaala islaamka ka horeeyey waxbaa ka muuqmuuqday calaamad muslim kuma taalo maxaa lena rikaas weeye rikaas marka nisaabkii waa u fir nisaabkii ma gaarin cishruuna mithqaala ma gaarin haddii gaadhi waxaan leenahay iska ka bixi si degdega wax xoole hee wax xoole ma oka marka ujeedka hadda curuud tijaaraha loo dhiganayo iyo zaruucuthimaalidah waxa weeye qofku noloshiisa maalmeed inuu ka adeegyahay inta ku xeeran inuu u sakeyn karo dukaanka ka sakeyn karo lacagta wahyo ka sakeyn karo aw ka faslun fii sakaati lfidri sakadii sakaatfidriga la dhahayay sakada hore oo weyn sakaat amwaal baa la dhahaa sakaatul amwaal xoolaha ay ku tacalluqdo sakaatulfidrina sakaatul abdaani baa la dhahaa badanka bay ku tacalluqdaa marka sakaatulfidri magacyo badan bay leedahay sakaatul abdaan waa la yidhaahdaa sadaqatu lfidri baa la yidhaahdaa eh, haddii eebba kugu ronaado sakaatu sawmi baa la dhahaa marka magacaasuna ayadaas kale haddaa maqashid sakaatu sawm haddaa maqashid waa sakaatu fidriga wey maalinka ciidda xoolaha la bixinayo wa tajibu way waajibaysaa sakaatulfidri baa waajibaysaa waayahay bialaaati ashyaa saddex shay bay ku waajibaysaa marka saddex shay la helo qofkii inuu sakaatulfidri bixiyo ayaa hee laga rabaa waajib ku ah koow alislaamu qofku inuu muslim yahay labo wa quruubu shamsi qoraxdu inay dhacdo min aakhiri yowmin maalinkan ugu dambeeya min shahri ramadaana bisha ramadaan bisha ramadaan maalinta ugu dambeysa inay qoraxdu dhacdo waa yahay oo shiiku wuxuu ku yihi raximah allahu tacaala maalinta ugu dambaysay inay dhacdo hee min shahri ramadaan muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa qofka sekada bixinaya oo sekada waajib ku noqonayso ramadaanna waa inuu wax ka joogay intaysa qoraxdu dhicin markii ramadaan qoraxdeedu dhacday oo habeenkii ciidda lasoo galayna waa inuu wax ka soo gaaray labadana isku darsada ilmihii shantii galanimo dhashay nololna ku gaaray duhurkii maqribkii markii la addimay ilmahaas sikadii sakaal fidri baa laga rabaa in laga bixiyo maxaa yeelay muxuu soo gaaray labadii waqti wuu soo gaaray xilligii casarka casarkiina wuu soo gaarayo maqribka ka horeeyey daqiiqadaa kusoo gaara hadduu rabee muxuu kale soo gaaray xilligii hee ciidka soonkii laga eh, baxayo ciidka la gaarin uu soo gaaray marka shardiga shiiku sheegay muxuu yidhi waa quruubu shamsi qoraxda waa inay dhacdaa muxuu ka wadaa yacni kii soonkii soo soomay ama oo xilligii soonka la soo gaaray waa inay qoraxda u dhacdaa si uu u soo hee habeenkii ciidka uu galo warka ma ku dhacay xagga maxaa ku baxay marka kii qoraxda aan dhicin aakhira aada soddon beri buu soo soomay maalinkii u dambeeyey qoraxdii aan dhicin buu dhinta sakaatufidri lagama rabo waajibku maaha warkama ku dhacay maxaa yeele shardigu muxuu ahaa eeg waxaan ka hadlayna waa waajib ma ku tahay baan ka hadlaynaa yaah qoraxdii qoraxdii dhicideedii ma soo haleelin baan leenahay qoraxdii markay dhacday kadib hee nool kuma soo gaarin waxaa la mida qofkii markii qoraxdu dhacday adinkii lagu dhuftay dhashay ilmihii dhashay asna maxaan leenahay sakafir waa laga rabaa soomaa yaa waa laga rabaa soomaa hayee shee xasan lagama rabo maxaa yeele ma soo gaarin ma soo gaarin hee aakhir hee aakhir waqtigan oo lissoome ma soo gaarin meelo socotaan gabdho waayaha shardiga u dhiganay marka quruubu shams macna waa sidaas waa in qoraxda u dhacdaa iyo qoraxda u dhacaysaa cid soo gaadha dee hore usoo socota inuu qoraxda u dhacdaa suu u soo gaaro habeenkiga ciidda aakhiri yowmi min shahri ramadaana wa wujuudulfadli dheeraadna waa inuu jiraa dheeraad dheeraad waa can quutihi quudku lahaa ka dheer iyo waquuti ciyaalihii ciyaalkiisa ciyaalkiisa ciyaalkii maaha dacdiga ciyaal waxa cidda uu nafaqeeyo islaantiisa ku jidha hadduu waalidka hadduu nafaqeeyo waalidkiisa ku jira dadka uu maamula ciyaal la yidhahda luuqadda carabiga ee ciyaalkii soomaalida maaha ee ilmaha uu dhala qofku ah warkaa ku dhacay sooma marka quudkii ciyaalkiisa yacni quudkii cidda uu nafaqeynayeyna hee ka soo hari kara fii daalika alyowmi maalinkaas ciida maalinka ciidda qofka hadduu heli karo wax ka dheeraad ah ee wixii asagoo cuni lahaa ciyaalkiisana siin lahaa ama cidda uu nafaqeeyo maxaan leenaha maxaa kuu waajibay shiikhow sikaadu firi baa lagaa rabaa weye waayahay wujuud lfadli dheeraad inuu jiro can quutihi quudkiisa iyo waquuti ciyaalihi laga rabo soo maa waaya fii dalika alyowmi maalinka waaya maalinkaas waaya marka sheikhu muxuu ku yidhi saddex laba masalo hadda noo sheegay kow wuxuu noo sheegay wakhtiga sakaatufuriga ee waajibaysa in la bixiyo waa goorma markay qoraxdu dhacdo qofkii soo gaaray qorax dhaca soonkiina soo gaaray maxaa ku waajibtay wujuub bay ku noqota waxaa jira marka waqtuljawaas baa jira oo la bixin karo ayadana yani waajib aysan qofki ku ahayn laakiinse uu bixin karo wa awal yowm min ramadaan maalinta waraysa bisha ramadaan inuu sikaafurigii sii qadimaayo waa u banaan tahay laakiinse hee waajibku ma aha warkama kudhac guna waajib noqonaysaa markii labadii waqti isla helo waxaa kaloo jira qof markay ku waajibtay xilli ay sunna tahay inuu bixiyo waa xilligee qabla salaati salaadii salaadii ciidka intuusan tukan ka hor inuu bixiyana hee sunno weeye sunno weeye xilligaa habeenka wuu bixin karaa laakiinse waxaa sunno ahee inuu xilligaa salaada ka horeysa uu uu bixiyo wayusakii wuxuu ka sakeenayaa marka ugu horeysa sideedaba can nafsihi naftiisa tiisdaryeel ahee tuka lagu darweyd horta taada meel saar hal suus buu haystaaba aduu iska bixi wayusakii wuxuu ka sakeenayaa can nafsihi naftiisuu ka sakeenayaa iyo wa caman cid buu ka sakeenayaa tilzamuhu ay waajib ku noqotay nafaqatuhu inuu biilo isagu biilo haa waa ciddee nafaqa waajib ku noqotay inuu biilo haye marka dee sidaa hadda uu caamka oga dhigay waxbaa laga soo reebayaa dhowr masale ayaa laga soo reebi doonaa haddase sheegideedu nagu dheeraanaysaa si guud marka cidda ee waajib ku noqotay inuu biilo maxaa kaloo laga rabaa sakaatu firigana inuu ka bixiyo oo minal muslimiina dadkii muslimiinta ah xagga maxaa ku baxay cid ay waajib ku tahay inuu biiro laakiinse hee aan muslim ahayn tusaale ahaan muxuu ka bixinayaa saacan buu ka bixinayaa saac suus hal suus buu ka bixinayaa halkaa saacu min quuti beledihi beledkaa uu joogo hee quudkeedii ah qofka sikada laga bixinaya beledka uu joogo hee quudkeedii ah wa qadruhu suuskaasi qadarkiisu waxa weeye khamsatu ardaalin shan rodol iyo wa thuluthun bilciraaqiyi iyo saddex meelood oo meel rodolkii marka waa shan rodol oo dhammaystiran iyo rodol marka saddex meelood laga dhigo meel ka mid a ayib waa laba kiilo iyo afartan garaamadu iska dheh markii la dadaalo saac muxuu iska noqonayaa laba kiilo iyo afartan garaam buu iska noqonaya hadda markii soomaalidu markay beegayso shan koon bay anaga garowe shan koon baa la shubaa yacni labadii koon baa kiilaadee aniga bariiska hadda ka hadlaya koombadan soo garanaysan caadiga oo digirta lagu miiso innaga markii halkii koomba nus kiilo dhigantaa meelaha marka shan nus kiilo laba kiilaya bar baa la bixiyaa garowe laga bixiya marka waa dheeraad ay ku dareen waa ixsaan fiican u sameeyeen in sidaa asalka waa laba kiilaya afartan garaam hadday gaadho waa ansax ya ha laba kiilo de laba kiilo iyo afartan afartanka waa garaamo soo maa marka wakaa culamada qaar mudka eh, eh, saacu waa afar mud mudkii lix boqol culamada ka dhigtayna haddee afar lix boqolaad waa intee laba kiilo iyo afartan soo maahan qolaa sidaa ka dhigtay saa la soco marka aduu soo ururi saaci laba kiilo iyo afartan buu iska noqonaya laba kiilo iyo afartan garaam qofkii bixiye suuskaas wuu bixiye weeye faslun haye faslun fii qismi sadaqaati sadaqaadka in la bixiyo sadaqaadka hadda la sheegay waa azakawaat baa laga hadlaya sakooyinka in la bixiyo wa tudfacu waa la siinahayaa azakaatu sakadii lil asnaafi kooxihii baa la siinayaa kooxihii athamaaniyata ee sideedda ahaa alladiina kuwaasoo dakarahumullaahu alla uu ku xusay tacaalaa sareeye fii kitaabihi uu ku xusay kitaabkiisii alcasiizi ee magaranaysaa cizada lahaa fii qowlihi tacaala inama sadaqaatu ay zakawaatu sakooyinka waxaa iskale oo qura lilfuqaraai ba u sugnaadeen wey walmasaakiintiiy walcaamiliina calayha iyo kuwii sakada aruurinahayay oo ka shaqeynahayay xisaabteeda qorayey baadiyaha wareegayey qaybinayey caamiliintu waa kuwa walmu'alafati quluubin iyo kuwii quluubtooda lasoo dumayey wa fi riqaabi iyo qoorihii dadkii magaranaysaa qoortoodii riqaab waa addoomihii weye wa fi riqaabi iyo addoomihii isxoreeya la yidhi iyo walghaarimiina kuwii deensanaa iyo wa fii sabiilillaahi jidka ilaahay kuwii ku dagaalamahayey iyo wabni sabiili wiilkii waddada wiilkii hee waddada waa musaafirkiiya intaas baa la siinaya sheikhu raximahllah taala marka inta waa iska garanaysaan dee xagga tira ahaan qofku waa u garanaya laakiin xagga faahfaahinta sadaqaadka fuqaraa la siinaya fuqaro faqiir waxaa la yidhaahdaa qofka maanta wuxuu u baahan yahay haafkeeda aan heli karin maantay wuxuu u baahan yahay hee haafkeed ma heli karo ama maba heli karabaa iyadoo maanta wuxuu u baahnaa toban dolar tusaale ahaan haafkeed ma heli karo shan dolar maata ma heli karo amase maba heli karaba toban haafkii macataa warkaa ma ku dhacay faqiir baa la yidhaahdaa miskiin waxaa la yidhaahdaa qof haafkii heli kara laakiinse hee haafkii wax ka badan buu heli karaa duur laakiinse kuma filna kuma hee kuma filna weeye kuma filna miskiin wakaa yacni kifaayadiisi noqon mayso kifaayadiisi hee noqon mayso yani haaf buu heli karaa tusaalahaan shan shan doolar buu heli karayaa ama lix doolar lakiin lix doolar marka loo eego kuma filan lix doolar kaasi waa miskiin faqiirkuna muxuu yahay yuusuf faqiirku yaa weeye yaa waa qofka nisba aan heli karin ama waxbaba hee ha ama waxba ma haystoba asan moosh amase hee nis ma soo gaari karo xooluhu tibcaanaya wuxuu doonaya niskeed ma heli karayo wakaa wa fii sabiili illaahi wa ibni sabiilna waa kuwii ku shaqagelaya shaqogalku maxaa weeye soo uruurinayey xisaabinayey qaybinayey kuwaasaa laga hadlaya caamiliintu waa kuwa ayagana sekada waxaa laga siinayaa kira ahaan baa loo siinaya joornaati joornaati baalagasaan ninka markuu guriga kuu dhisayo maanta intuu shaqaystay baa hee siinan joornaati haldhaa ayaga marka caamiliinta sekada toos waxaa kuma lehehe sidii qof shaqo tegay oo soo shaqaysanaya wixii la siin lahaa jornarta oo ku shaqayn lahaabaa la siinayaa jornata ahaan loo siinaya waayahay wamni sabiili waxaa ku xiga wafiriqa addoomihii la xoreeyay addoommadu waa laba noocyo badan yihiin addoom waxaa jira aan lagu dhihin shiikhoo soo isxore aan lagu dhihin isfuro mukaatab baa la mukaatab waa la kitaabiya waxaa laga wadaa lacagta intaan markaa ii keentid waa ku xoreynayaa toban kun ikan baa ku xoreynaya mukaatab kaas wey adoonka la sheegayo adoon aan la dhihin toban ikan ku xoreynayaa isaga waxaa la siinmaya maxaa yeele wixii farta markii laga saara wax qaadanaya yaa ha kaasaa qaadanaya marka kaa la siinmaya kee la siinayaa kii la yidhi shaqo tag isxoree oo lacag intaasa keen waa hee xor baa noqonaysaa xormadaada gado kaas mukaatab baa la dhahaa raqaabka la sheegaya waa kaa qoortiisaa qoorta waa tan haarimiin kii deenta ka buuxsantay ama deentan wuxuu ku galay dan guud buu deenta ku galay dad isdagaal raba buu yii war anaa qaadaya hawshaase dagaalka joojiya deen guud buu ku galay ama deen gaar oo xaafadihiisa iyo ciyaalkiisa ku baxday buu iska bixin waaya labadaba deen waaye waa laga bixinayaa waa laga bixinayaa wa fii sabiilillaahi ilaahay waddadiisa kii ku dagaalamay waa jihaadkii haa sabiilullah kii ku jirayna asna waa laga bixinayaa sabiilkan mujaahidka la sheegayo sabiilullahi gelaya waa midka aan dowladda u diiwaan gashanayn waagiga hore dadka muslimiinta ah dagaaladii gelaya laba qol ay isugu jireen mid ma garanaysaa ciidanka diiwaanka ku jira diiwan soo garamaysaan liiska ciidanka ku jiro mushahaarlaa iyo mid aan ciidanka mushaharlaan ka ahayn ee markii la jihaad baa la gelayaa soo dhaqaaqa kan la sheegayo fii sabiililaahi kaa damba weeye kii mushaharka qaadanayay dee mushaarkiisaa la siinayaa haddii aad dagaal la galo haniimo lasoo qaatana haniimadu wax ku leeyahay warkaa ma ku dhacaya feygaas iyo waxbuu ku leeyahay waayahay waaya wa ilaa man baa la siinayaa haddii la waayo kulli haddii la waayo siddeedda qolo haddii la waayo ilaa man baa la siinayaa sekadii yuujadu la helo minhum xaalay kuwaa ka mid yihiin wixii laga helaa la siinayaa saddeeddii nooc buu waaye wuxuu helay maskiin iyo faqiir keliya kuwaasuu siinaya walaa yakhtasiru kuma gaabsan karo qofku calaa aqalla wax ka yar min halaahatin saddex qof min kulli sinfin qayb walba qur-aanka waxaa ku taala ina masqa lilfuqaraa'i walmasaali jimciya soo maahan sheikhu marka wuxuu ku yidhaahday dadka asikada siinaysa qolo walba ugu yaraa waa inaad saddex qolo ka siisaa saddex qof fuqaradii saddex fuqaro waa inaad siisaa masaakiintii saddex miskiin waa inaad siisaa saasoo kale yani hal qolo kasta halka masiin ka labo maxaa yeelay jamac baa la jamacna waxaa ugu yar hee saddex baa ugu yar buu ku yiri walaa yuktasir lagu gaabsanmayo walaa yuktasir ku gaabsanmayo qofka calaa aqala wax ka yar min halaatatin saddex min kulli sinfin koox walba ila alcaamila mooyaane caamilkii kii asagu shaqaalaha ahaa asaga hal hadduu yahay halkaasaa la siinayaa deisna maxaa loo siinayaa ujrateen ujra ahaan baa loo siinayaa waa bushqaayad iyo joornaati uu ku shaqaynayo weeyaan wa khamsatun shan qolo laa yajuus ma bannaana dafcuhaa sekadii in la siiyo ilayhim iyaga in seka la siiyo ma bannaana shan qolo haddaad siisidna sekadaasi kaama gudin waa inaad seka kala bixisaan alkhaniyu kii hodanka ahaa muxuu hodan ku noqda bimaal inuu xoola haysto xooluhuba haystaaba dee amamase xoola ma haystee kasabin awood iyo xoog buu leeyahay ku shaqaysto haa waa in xamaalan kara oo xoolihiisa dhacsan kara dadku dee labadaas dadka kan dambaaba u badanba waa soomaa dadkan wada shirkadaha u wada shaqeeya waa hani laakiinsan bikasabin buu hani ku yahay xoole meel u yaal maayo subaxsu kalaya u soo shaqaysanaya bishiibaa xoole usoo dhacaysa alhaniyu bikasabin weyn alhaniyu midkii hodan ku ah bimaalin xoole inuu haysto aw kasabin ama hee inuu shaqaysanayo hodan ku noqday lama siinka walcabdu adoonkii qur-aanka maxay ku sheeg wariqaabi ka xaggan adoonki sika lama siin karo waa kala saarna maxaana adoonka la sheegaya markii sikada la bixinaya waa kee waa kii la yidhaahee isfuro la yidhaahday haa adoonkii layidhahda anaga waryaa adoonyaa ku ahaa isaga ogolahaye waa isaga kaa xamaalayaayo adoonnimada ha iga saarin kiisaa ku qancay lama siin karo lama siin karo hee sika lama siin karo diinta islaamku waxay aad dadaal ugu bixisay biniaadamku inuu xor noqdo warkaa waa ku dhacay soo maa yaa haa markaa wakaa wa banuu haashimin reer haashim iyo wa banulmutalibna lama siin karo siko iyo cidday xoreeyeen labadaba ayaga iyo cidda xoreeyeenna hee sika lama siin karo waa afar qole bay ahaayeen banuu haashim banu cabdilmutalib iyo bani cabdishams iyo bani nofil nofal afartaas waay marka nebigu sal sala alay wasalam markii godka uu galay shacab shacab maka markuu galay golihii maka yani meelihii maka ku yaalay ee nebiga lagu godoomay markay galeen reer binu haashim ahaa reer binu mualibna waa soo raaceen marka wuxuu yihi reer binu mualib bay iga xigaan labada kale warkaama ku dhacay saasa marka baa axkaam fara badan oo bay saas ku qaateen marka oo banu haashim binu mutalib iyo cidda xoreeyeenna hee seke lama siin karo nebigaa fatwooday caleyhi salaatu wasalaam xadiisku sheegay waalkaafiru gaalkiina lama siin karo intee haysaa marka hadda yaa shan baa haysaa soo maa alghaniyu bimaalin aw kasabin soo laba maa labadaa marka hal xabaa isaga dhigaysaa alhaniyi bimaal oo kasabin labadaba dee hodam hodannima ka dhexaysa soo maa alhaniyi haddaan juujujiye waa isku caadi koow walcabdu waa labo wa banu haashimna waa saddex banu mudalibna waa afar walkaafiruna maxaa weeye shan weeyaa walkaafir waxaan ahayn yuu u qorayaa haye muxuu ku qorayaa akhriga wuxuu ku qoray maya idinku wuxuu idin walkaafiru eh, saas mid idinku qoray mise waxbuu ka hormariyey yah walkaa shirkii qoray sooma ahayn hay bes saasay xisaabtu noqonaysaa haddii laakiinse wax kala raaciyo eh, inta hore baa shantii isku buuxinaysa oo qanigii baa laba laga dhigaya waman midka waman talzamu lmusakii waa war cusub waman ayladii midka talzamu ay waajibka ku noqotay almusakii kii sekada bixinayay ee waajibka ku tahay nafaqatuhu inuu biilo yaa kii sekada bixinayay kay waajib ku tahay inuu biilo laa yadfacuhaa siin mayo sakadii ilayhim iyaga siin mayo caruurtii aad biilaysay yaa ilmaha yarkaaya laba siyaaboodba biilkaaga waajib ku noqon mayso inuu qaangaaray iyo inuu xoola yeeshay waajibnimaa kaaga dhacda warka ma ku dhacay yaa ilma yar hadduu xoola yeesha alla xoolasiiya mesha doonaa ka keene waajib maaha nafaqadiis marka soo uruuriyo ilmihii iyo dadkii uu nafaqadiisu waajibka ku ahayd inuu biilo yaa sikada ma siin karo haye bismi bismilfuqaraa'i inay fuqara yihiin magacaa kuma qaadan karaan walmasaakiini inay masaakiin yihiin magacaa kuma qaadan karaan yacni qoftii aan biilayey islaantii aan qabay oo aan biilayay baan sekadii siinayaa inay maskiin tahay darteed oo see maskiin noqota adaaba biilay <laughs> yaa sax miya maya marka bismil masaakiin iyo bismi lfuqaraa hee dadka aad biilayso seke kuma qaadan karaan waaye wadajuus wayse bannaan tahay bismi kownihim khusaatan inay duulaan tageen oo fii sabiili illaahi ku baxeen ama wakhaarimiina inay deymi galeen darteed hee magacaas sekadii bay ku qaadan karaan weye markaa ma ku dhacay yaah waayahay waaya marka qofkan inuu maskiin magacaas ah maskiin magacaa ah in loo bixiyo waxa u diidaya inuu nafaqa qaato muxuu noqonayaa alkhaniyu muxuu waxaga gelayaa alkhaniyu bikasabin buu gelayaa in nafaqaa la siinayaa soo maa wakaa waman midka talzamuhu ay waajibka ku tahay almusaki kii sekada bixinaya nafaqatu inuu biilo laa yadfacuhaa ilayhim siin mahayo sekadii bismi lfuqaraai inay fuqara yihiin darteed ku siinmayo walmasaakiin masaakiin inay ku siinmayo wayjuus bay bannaantahay inuu ku siiyo sekadii bismi kownihim inay yihiin huzaatin huzaatan inay yihiin iyo waqaarimiina kuwa hee daymaysan inay yihiin sika waa lagu siin karaa sidaas hada bilahi towfiiq wsala allah wslm cla nabiyina muxamed wcla asxaabi ajmaciin